alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsal allahuma wslm cla nabiyina muxamed wcla alihi wsaxbihi ajmaciin ama bacd وعn abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu qaal qala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam khaslataani laa yجtamicaani fi mumin khaslataani laba xaalo ama laba arrimood laa yajtamicaani ma kulmaan fii muminin mumin dhexdiisa kuma kulmaan albuklu weeye bakhaylnimada iyo wasuu lkhuluq iyo akhlaaq xumada bakhaylnimada iyo akhlaaq xumadu ruux mumina isuguma tagaan oo dhexdiisa kuma kulmaan akhrajahu waxaa wariyey atirmidiyu tirmidi baa wariyey wakadalika bukhaari baa fi ladab lmufrad ku wariyey wa fii sanadihi sanadkiisana waxaa ku sugan buu yihi xaafidku dacfun baa ku sugan ayb tirmidi xadiidka markuu soo saaray wuxuu yidhi xadiidun hariib inta badanna hadduu yidhaahdo hariib uusan wax kala raacinin bimacnaa daciif buu ka wada xadiidka sanadkiisu marka waa daciif isaguna waa daciif waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhaahdo sadaqat bnu muusa addaqiiqi oo daciif ah sadaqat bnu muusa addaqiiqi baa la yidhahdaa waana nin daciif isaga sababtii baana xadiidka lagu daciifiyey sheekh albani fi silsila daciifa iyo daciifu tirmidi iyo daciifu jaamic sagiir intaba waa ku daciifiyey xadiidkani marka ma sugnaa ayb hadduu si sugnaan lahaa waxaa laga wadi lahaa oo macnihiisu noqon lahaa ruuxa muminka ahee iimaankiisu kaamilka yahay leanno markii la itlaaqo waxaa lagu waxaa laga wadaa macnaha kaamilkaa iimaanka kaamilkaa baa laga wadaa marka ruux iimaankiisu dhammaystiran yahay labadan arrimood dhexdiisa kuma kulmaan inuu bakayl yahay haddana uu akhlaaq xun yaho dhaqan xun yahay laakiin ruux iimaan lahoo laakiin iimaankiisu naaqis yahay labadaba waa ku kulmi karaan marka waxa fii muminin ilaaqa waxaa laga wadaa muminka iimaankiisu uu dhammaystiran yahay xadiiskuusu waa daciif wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi almustabbaani labada caytamaysa labada iscaayaye caraaqamaya maa qaalaa waxay yidhaahdaan oo isku dhahaan fa cala albaadi'i ka bilaabay korkiisuu ahaaday maa qaalaa waxay yidhaahdaan fa cala albaadi'i midkii bilaabay cayda korkiisuu ahaaday maa lam yactadi hadduusan xadgudbin almadluumu ka laga gardaran yahay waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray xadiidka waxaa laga qaadan labada ruux ee iscaayaya ama is-aflagaadaynaya dembiga marna way wada qaadayaan marna mid baa qaadaya haddii midkii bilaabay oo cayda bilaabay iyo caraatinka kii u jawaabayay hadduu ku gaabsado uun intuu ku yidhi ousan ka siyaadinin kaa jawaabaya dembi ma leh kii bilaabay baa dembiga iska leh haddiise laakiin kii lagu bilaabay ee laga gardarnaa uu intuu ku yidhina ku yidhaaho siyaadana u raaciyo de markaas isaguna waa dembiile maa lam yactadi lmadluum waay lanna asaadka markaad xaqaaga goosanayso haddaad cafinayso inaad cafido waayo haddaad laakiin qisaasanayso ka goosanayso ruuxa wuxuu kuu geystay af ama adin waxaa la rabaa inaad ku ekaato intii uu kuu geystay wa jazaau sayiatin sayiatun miluha waay mumaaalada shardi ah misliyadu waa shardi yani xumaan haddii lagugu sameeyo abaalkeedu waa xumaantii in la eg xumaantii oo kale waa faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum intuu idinku xadgudbay in la eg labada aayadood waxaa laga dambaysiiyey inayse kuu fiican tahay inaad iskaba sabirtood iska dhaafto laakiin haddaad tiraado ilaa ilaa ma sabrayo waan goosanayaa intii ha dhaafo haddaad dhaafto dambiilaas maa lam yactadi lmadluumu caytanka marka laga hadlayaaye waa caytanka uu ruuxu adiga naftaada uu ku cayo adiguna aada isaga naftiida caydo kaasaadan dembi ku lahayn intii uu ku yidhi haddaad ku tidhahdo laakiin haddii uu cid kale u gudbo ama waalid ama dad kale yani ummad kale hadduu caayayo intuu yidhi guma abaalgudi karti intuu kugu yidhi kuna caayi karti hadduu hooyadaa caayo ama aabbaha caayo hooyadiiyo aabbihii ma caayi karti leesh leanna hooye iyo aabba kuma caayin waa dulmi dad kale markaa dulminaysa soo maynaan soo marin xadiiskii sheegaya cidina cid kale inayna dembigeeda qaadin xataa waalidku ilmaha dembigiisa ma qaado qur-aankuna waa kuyidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra kan ku caayaya wuxuu ku yidhaahdo oo isaga ku saabsan ku dheh laakiin dad kale ha caayan taasi waxa way xadgud markaa noqonaysaa maana ayb waxaa laga faa'iidaysanayaa mar walba musabibka uu ka dembi wen yahay sababka ruuxa bilaabay wixii sababkiisa ka dhashay ka yimaada asagaa ka dambi weyno mar walba isaga bilowga iyo lahaa sababta lahaa macnaha wacan abi sirbata radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lah sal alay wasalam rasuulku wuxuu yihi man daara ruuxii dhib geliya musliman muslim ruuxuu dhib u geliya ay adkhala calayhi lmadara ruuxii dhiba oo dhibaato u keena naftiisa ama cirdigiisa ama xoolihiisa xaqdarrada ugu keena daarahu llahu allah dhib u keena allah isagana dhib geliya waman shaaqa adkhala calayhi lmashaqa waxaa la keri karay karayninyo mashaqo iyo rafaad ruuxii geliya musliman musliman muslim shaqa allaahu allah dhibaya calayhi korkiisa akhrajahu waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray habaarna waa laga dhigi karaa daarahu allaahu iyo shaqa allaahu calayhi labadaba habaarna waa laga dhigi karaa khabarna waa laga dhigi karaa oo wax dhacay akhraja waxaa soo saaray abu daawuuda baa soo saaray watirmidiyu waxasanahu tirmidi woo taxsiiniyey kadalika waxaa soo saaray ibnu maajah axmed iyo bayhaqi sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo waxaa dhilaa haweeney la dhaho lulu-a lulu-a mawlaatu alansaar oo majhuulad abaa ku jira sida uu leeyahay abulxasan ibnu qaaan iyo sheekh albani intuba saas daraadeed ba xadiidka waxaa daciifiyey abulxasan ibnu qaaan sheekh albaanise wuu taxsiininayaa shawaahid buuna ku taxsiininaya kama fi lirwaac saxiixuljamici saqiirkana wuu ku taxsiininaya wuxuu leeyahay sanadkiisu waa daciif laakiin xadiisku wuxuu leeyahay axaadiis kale u markhaati kacaysa kuwaasuuna ku xoogoobaya xasku ku gaarhaya saasuu leeyahay ficla waa sidaa nusuus kaloo badan baa kutusaysa ruuxii muslimka dhib u keena xaqdarrada uu keeno inuu ilaahay tabaaraka watacaala uu ciqaabayo oo adduuniya aakharaba uu cuquubo mudan yahay taasi marka qur-aankuna waa ku tusay nusuustuna way ku tustay axaadiistuna way ku tustay axaadiistuna way ku tusay macnaha ayib liish lianna ruux mar hadduu mu'min yahay daahirkaas uu iimaan iyo islaamnimona sheeganayo acmaashii daahirkaana ay ka muuqato intaa hadduu sameeyo waa weli wax u qarsoon allahu aclam laakiin waa mumin xuquuqdii ahliliimaanku yeelanaya hadduu qalbigiisu hogaansan yahay oo hoggaanka qalbiga iyo xubnaha oo hoggaansan isku darsadana waa weli ilaah oo xaqiiqi ah hadduu weli ilaah yahayna inaad markaasi dee dhibtahay waa cuquubo oo ilaahay tabaaraka watacaala baa markaa kuu cadhoonaya akii xadiidkii alimaamu muslim uu soo saaray ninka la yidhaahdo abubakr sidiiq radi allahu canhu abu sufyaan baan dhihi lahaa waa wuxuu soo maray rag saxaabada ah oo raggii yani jaahiliyadii islaamka ka hor la liibi jiray markay soo islaameenna islaamka ku cizoobay laakiin dad iska tabar yar ahaayo waxbaan haysaninoo suhayb iyo bilaal iyo dadkii noocaas rag akhyaarana ahaa raggaasa abu sufyaan baa soo agmaray markaasaa waxay yidhaahdeen markaa gaal way abu weli muuse alislaami markaasaa waxay dhaheen ilaahay seeftiisii abusufyaanba maanta hadduu dhulka korkiisa socdo oo nool seeftii alle cadowgiis mayna qabanin abubakar baa marka wuxuu ku yidhi war ma odaygii iyo ugaaskii qureysheed baa saa ku leedahay nabigsa wax idinka yimi waa tegayoo abubakar arrintiibaa la xumaatay markaasu wuxuu u tegay nebiga sal lla alay wasalam wuxuu yihi rasuul ilaahiyow nimanka akhyaarta bilaal iyo suhayb iyo odaygii abu sufyaan ahabay saa ku dhaheen aniguna hadalkaasaan ku idhi markaasuu nebigu wuxuu yhi sal lay wasalam yaa abaa bakrin lain aqdabtahum faqad aqdabta rabbaka buu ku yidhi haddaad ka cadhaysiisay oy nimankaasi ka cadhoodeen hadalkii aad ku tidhi rabbigaabaad ka cadhaysiisay buu nebigu sl lay slam rabbigaabaad ka cadhaysiisay abubakr meeshiibuu ka soo markaasuu u yimi nimankii markaasuu wuxuu hi walaalahayo miyaan idinka cadhaysiiyey ma ii cadhooteen ma iga xumaateen markaasaa wuxuu dhe maya allah kuu dambi dhaafay marka waxaa laga fahmayaa ruuxu hadduu dadkaas ahlul iimaanka ahe ahlul khayrka ahlu ah, uu dhibaato u keeno xaqdarrana ugu keeno ilaahay cuquubadiisa iyo cadhadiisa waa la kulmaya ilahay baana la dagaalamaya saas way macnaha man caadaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi xadiisulqudsigii baa marka haddaad rabto inaad ilaahay dagaalkiisa ka nabad gasho dadkiisa iyo ehelkiisa u daa ma ninaan ehelkiisa u dagaalamaynin baa jira ehelkaagiiyo dadkaaga haddii la soo difaacan mayse lilahi masalu lacla in allaha yudaaficu can aladiina aamanuu sooma allaha dadkiisi wey muminiintu isagaana difaacan saas wey maana marka iska ilaali وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري إن الله ألا يبغض وحو نعيا وحو نعيا الفاحشة midka foosha xunoo dhaqankiisa iyo afkiisuba fool xun yahay alfaaxisha albadiia ee haddana afka xun albadii faaxishka waxaa la yidhahdaa waa ruuxa qubxigiisa iyo xumaantiisu ay xad gaadhay aan caadi ahayn yacni dhaqan xumadiisa afcaal xumadiisa tasarufaan xumadiisa faaxish baa la yidhahda marna waxaa lagu iطlaaqa faaxishka yani alfaxshu fi lqowl oo ruuxu waa ruux hadal xun oo muxuu ahay carabkiisa uusan dhowrsoonayn oo wixii ka soo baxaba hadalba hadalkuu ka xun yahay ka soo baxo afkiisa faaxish baa la yidhahda haddii kelimatu badi la daba dhigayna badiga waxaa la yidhaahdaa alkalaamu alqabiix baa la dhaha hadalka xun baa badiga la yidhahda waa ruux ah xun oo carab ku maxay kale noqonaysaa marka faaxishku waa ka gudan wen yahay baliiga marka oo badaa-adu waa nooc fuxshiga ka mid ah, laakiin fuxshiga ka gudan weyn akhrajahu waxaa soo saaray xadiidka tirmidiy waa soo saaray wakadalika ibnu xibbaanna wuu soo saaray wa wuuna saxiixiyey culimada qaarkood waxay leeyihin alfaaxishu albadii meeshan oo kaleeto waa mutaraadif bay leeyihin waa laba kelimo isku macnaa way inu ista'kiidinayaan way isxoojinayaan waxaase ka fiican sida bacdu ahlicilmi ay leeyihiin alfaaxish acamu min albadii albadaa'atu nowcun min alfuxshi laakin alfuxshu yakunu qawlan yakunu bilqowli wayakunu bilficl ama albada'a falaa takunu ila bilqowl saas daraaddeed waa suura min suwar alfuxsh aw tafaxush saas w man ayb xadiikaasi sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo yacla ibnu mamlak oo majhuul ah ayb xaafidku fi taqriib wuxuu leey waa maqbuul tabcan wuxuu ka wadaa cinda almutaabaca xadiidka duruqdiisa iyo shawaahiddiisa ayuu sheekh albani caleyh raxmat ku saxiixiyey xadiidkuna tirmidi markuu soo saaray intan dambe waa inta xadiiska aakhirkiisa weeye qayb horuu leeyahay xadiisku sidan uu ugu yimid fii sunan abi daawuud maa min shayin asqalu fi miisaani fii miisaani lmu'min yowma alqiyaamati min khuluqin xasan wain allaha la yubqid alfaaxisha albadii saas way macna shay ma jiro miisaanka ruuxa muminka maalinta qiyaamada kaga cunays badan akhlaaq wanaagsan akhlaaqda wanaagsan wax ka culus ma jiro miisaanka maalinta aakhara allana wuxuu necab yahay ruuxa faaxishka ah oo dhaqankiisu foosha xun yahay carabkiisa iyo afkiisuna uu khariban yahay xadiidku marka wuxuu kutusayaa ruuxu inuu ishagaajiyo dhaqankana hagaajisto afkana hagaajisto nusuus aad u far badan baana macnaha kusoo arooreysa oo qur-aan iyo sunnaba leh saas macnaha yani waxa weye xusnulkhuluqa wuxuu yahay sidiisaba ruuxu inuu afkiisa iyo adinkiisu ilaashan yahay oo wuxuu samaynayo iyo wuxuu ku hadlayaay uu yahay wax dhowrsoon oo aflagaadada iyo caytanka iyo hadallada xun iyo waxyaalaha noocaasoo kale dhaqamada xun iyo inuu ka fogaado sidaasa macnaha waxa weyaan axaadiista kutusaysa iyo nusuusta macnaha walahu waxaa u sugnaaday tirmidi min xadiidi ibni mascuudin xaggiisa uga sugnaaday radi allahu canhu rafacahu xaal uu kor yeelay ibn mascuud ah, ama min xadiidi ibni mascuudin xaal radi allahu canhu rafacahu xaal uuna kor yeelay oo u kor yeelay nebiga laysa almu'minu biacaani wala allacaan wala alfaaxishi wala albadiy laysa muusan ahaanin almuminu muminku muminku biacaan midka wax duridda badan cayda badan oo dadka uu wax ka sheego muminka ma aha wala allacaan midka lacnada badanna muminka ma aha ah, lacnada badan oo dadka lacnada walalfaaxishi faaxishkuna muminka ma ah muminkuna faaxishka ma ah ruuxa dhaqanka xun walalbadi midka afka xune isaguna aflagaadada badan muminka ma ah waxasanahu wuu taxsiiniyey tirmidi walahudii bay unoqonaysa walahu tirmidi waxaa u sugnaaday xadiiskan waxasanahu waana taxsiiniyey wasaxaxahu waxaa saxiixiyey xadiidka alxaakimu xaakim baa saxiixiyey warajaxa wuxuu rajaxay addaara qutniyu waqfahu inuu mawquuf yahay cala bni mascuud waay xadiidku inuu qowl bni mascuud yahay ayuu daara qudni rajaxay kaloo xadiidka soo saaray axmed bukhaari fi ladab almufrad waxaa taxsiiniyey xadiidka isagoo marfuuca cabdilxaq alishbiili abulxasan ibnu sheekh albaanina waa saxiixiyey bisaxiixi sunani tirmidi iyo silsila saxiixa labadaba sheekh waa ku saxiixinaya xadiidka xadiidka waa sugan wa shawaahidna waa leeyahay laysa almu'minu biacaam acaamka waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa dadka uu wax ka sheega dadka uun ceebeeya dadka xanta dadka ceebahooda raraadiya acaankaasa la yidhahda mumin ma aha marka la leeyahay bimacnaa waxaa laga wadaa mumin iimaankiisu dhammaystiran yahay ma aha waa gaaloobay lagama wado yacni waxka sheegidda ruuxa mu'minka aad wax ka sheegto islaamnimada lagagama baxo laakiin waxaad ku waayeysaa iimaankaagii baa nusqaamaya oo haddaan iimaankaagu kaamil yahay wuu kaa celin lahaa iimaanku markuu kaamil yahay waxaa lagu gartaa ruuxiisa wuu xakameeyaa iimaanku markuu daciifana xakamihii baa daciifaya xakamuhu hadduu daciifana ruuxa wax badan baa kasoo fulaya marka marka yani waxa weye dacaanka duridda faraha badan oo dadka la duro waxay ka imaanaysaa iimaankiio daciifay qur-aanka yani laftiisa waa ka tilmaamayo weylun likulli humazatin lumaza ah, dadka dad ceebaynta badan oo wax ka sheegidda badan oo dadka duriddooda badan oo sharafkooda iyo magacooda iyo diintooda iyo aad u dura dadkaasi halaag iyo cadaab bay leeyihi marka muminka ma aha dhaqankiisa maaha dhaqankiisu waa inuu carabkiisu ilaashan yahay wala lacaan lacaankana waxaa la yidhahdaa midka isaguna lacnadida badan lacnadu waxa weeyaan waa inaad ruuxa ilaahay naxariistiisa in laga fogeeyo ku habaarto ah, oo tirada lacnadi kugu dhacday iyo lacnad baa kugu taalla iyo ilaahay naxariista kaa fogey iyo waxaasaa la diday waa dembi weyn maxaa yeelay inaad walaalkaa la jeclaato waxaa naftaada la jecesho naxariis ilaahay baa la rabaa markaan soo marnay waa jirtaagoo kale waxaad naftaada la rabtaad la rabi laakiin inaad ilaahay naxariistiisoo wax la raadiyo ugu weynaa aad ka erido oo aad u barido ilaahay ama aad ku habaarta inuusan ilaahay u naxariisanin alla kuma naxariisto oo lacnad ilaahay kugu dhacday wax sahlan maaha ruux muumina dhaqankiisa maaha ayib waxaa xadiis ku sugan fii saxiixi lbukhaari wa muslim nabigu yuri sal ly slam lacnu lmu'mini ka qatlihi mu'minka lacnadidiisu waa dilkiisoo kale waa ruuxaad lacnaday sida adigoo dilay oo kale ka dhiganta ah, aad bay ugu badan tahay carabka khaasatan dumarka in wax la lacnado ninbaa haltiisa yuu lacnaday nebigu sal lay slam wuxuu yihi ila raaci mayse ha la lacnaday ee raaci maysa inaga reeba buu nabigu sal alay slam markaad lacnadda ganto meel la-aan ma dhacayso ruuxa aad lacnadda ku tuurtay hadduu istaahilana oo dabcan uu yahay ruux ilaahay agtiisa naxariis aan ku lahayn waa saad u tiri hadduusan istaahilinoo uusan maxal u ahayna aday dib kuugu soo noqona laakiin meel la-aan ma dhacayso lacnadda iyo kufrigoo ruuxa lagu tuuro waad gaalooda diintaad ka baxday la xukumo iyo howlaha noocaasoo kale ma sahlana meella-aan ma dhacayaan marka ruuxa muminkaa ah lacaan ma aha ruux lacnad badan ma aha walalfaaxisha walalbadii'ana waa kaas xadiiska hore kusoo marnayo badaaatu lisaan iyo fuxshigana dhaqanka dadka mu'miniinta ahe iimaankoodu saxsiyoo dhammaystiraya dhaqankooda ma aha dabcan waxaana laga hadlayaa dad muminiinoo iimaankoodu dhammaystiran yahay amaa dadka iimaankoodu isdhimay afkoodiiyo adinkooduba waxyaalahaasi way ku kacaan taasuu macnaa xadiisku kutusaya oo laga faaidaysanaya وcan caaishaa radi allahu canha qaalat waxay tihi qaala rasuulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa tasubuu hacaayina alamwaata dadkii dhintay dadka dhintay hacaayina maxaa yeele fainahum iyagu qad afdaw waxay gaadheen ilaa maa qadamuu wixii ay hormarsadeen bay gaadheen akhrajahu lbukhaariyu baa wariyey dadka dhintay ceebahooda in la sheeg sheego oo muxuu ahaay wax laga sheego oo cirdigooda ama diintooda la duraayo taasaa laisu diidan yahay sababtu waxa weeye wuxuu ahaaba hadduu u xumaa iyo hadduu u fiicnaaba wixii uu shaqaystay maanta waa hayaa sooma adiga marka laguma dursanin waay adiga laguma dirsanin marka laleeyahy dadka dhintay ha caayina waxaa laga wadaa cayda daatadooda iyo cirdigooda iyo xataa diintooda in wax laga sheega lama ogola allaahumma haddii khalad uu ka tegey iyo dariiq uu ka tegey oo dadku ku kadsoomahayaan markaa ummadda looga digayo maalan saaxibu ahwaa buu ahaa mubtadic buu ahaa wuxuu ka tegey dhaqamo xunxun buu ka tegey dad baa weli daba socdo oo wixii ku raacsan oo sheekh ka dhiganaya markaasi in la baraarujiyo oo markaa ummadda diinteeda loo daneeyo lilmaslaxa markaa waa waajib sharciga w waajib sharciga waay waana middaan soo marnayo xantu xaaladahay bannaanaanaysabay ka mid tahay iyo wax kasheegi ruuxa wax kasheegi ruuxa markii ummadda looga digayo dhaqanxumadiisii iyo bidicuu ka tegay iyo khuraafaad iyo duu shirkiyaad ka tegay iyo dadkuna weli raacsan yihiin waa in layha war sidanuu ahaa iska dahraacina sidanuu ahaa iska jira saas man markaana dee maslaxa keento maslaxa rajaxa ah ayaa keenta laakiin fi lasli dadkii dhintay caydoodu ma banaana xudayfata radi allahu canhu qaala wuxu uhi qaala rasuulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yadkhulu ma galo aljannata jannada ma galo qattaatun isku dirdire muttafaqun calayhi buhaari muslim baa wariyey cinda muslim waxa lafdigu wuxuu ahaa laa yadkulu ljannata nammaam nammaamka iyo qataadkuna waa isku macno nammaamka iyo qataadku waa isku macno saas way macnaha culimada qaarkood way kala duwayaanoo waxay leeyihiin nammaamka waxaa la yidhaahdaa war uu isagu maqlay buu gudbiyaa oo dadka u kala qaadaa qataadkana waxay leeyihiin war uu isagu uusan maqlaynin laakiin loo sheegay buu gudbiyaa qaarna waxay leeyihin maya waa laba kelimo mutaraadifo waa isku macno waxba kuma kala duwano yarxamka adiga waxaa laga wadaa waxaa la yidhaahdaa namiimada waa naqlu kalaami innaas bacdihi min bacdin calaa jihati alifsaadi baynahum inaad dadka warka u kala qaato adiga oo fasaadinaya dhexdooda kanaad warka qaadaysaa kanaad ugeynaysaa inaad isku dirtaad rabtaa inay cuqdad isu qaadaanoo kala dhintaan baad rabtaa waad og tahay ama qasadkaasaad wadataa ama ma ahee adigu ma wadatide wuu ka dhalanayaa marka namaam baa tahay markaas namaam mufsidaata liish lianna dadka mu'miniinta ah maqsad weeye shareecada maqaasideeda ka mid a in laysjeclaysiiyo quluubtooda laysu soo jiido wixii kala geynaya marka lama ogola maqsadka ah in laysu soo jiido ayaa xataa sababtiisa shareecadu u bannaysay inaad been sheegi karto saan u tegi doono been sheegi karto si aad dadka isugu soo jiido marka wixii keenaya inay dadku kala dhintaan oo quluubtooda isku dhacdo oo isku dirmaan waa dembi weyn waay inay dembi weyntaana waxaa ku tusaya xadiiskii fi saxiix bukhaari waqayrii ku yaalay nebigu sal lay wasalam laba qabri buu soo maray markaasuu nebigu sal lay slam inahumaa la yucadabaan wamaa yucadabaani fi kabiir labadan qabri dadka ku jira waa la cadaabaya wax weynna looma cadaabaya wax weyn looma cadaab wax laga wadaa wax inay ka tagaan ay weynayd looma cadaabayo shay ay ka tegi kareenoo u fududaa baa loo cadaabaya falaa inahu kabiir buuri waa sawan dembi ahaan waa u weyna ama axaduhumaa fakaana yamshii binnamiima buu nabi sal ly sl labadan qabriga ku cadaaban midkood warkuu kala qaadi jiroo dadka u kala gudbin jiray sidaasaana lagu cadaabaya qabriga kan kalena kaana laa yastanzifu min albowl kaadida muusan iska asturi jirinoo iskama daahirin jirin jirkiisa iyo dharkiisa iyo kaadida wuu isku hallayn jiray kanna kaadi uu jirkii ka ilaalin waayey buu u cadaabaya qabriga midna dadku warka u kala qaadi jiray buu qabriga ugu cadaabaya markaasuu nebigu sal lay wasalam laba laamoodoo qoyo intuu soo gooyey oo labadii qabri ku tallaalay baa wuxuu yidhi waxaa rajaynaya in cadaabka laga khafiifiyey intayna laamahani ingegin marka xadiiskaasaa kutusay inuu dembi weyn yahay warka oo dadka loo kala qaado weji dhexdooda fasaadinayo qaab fasaadinhayana warka loogu kala qaado marka dadka noocaasoo kale ah waa fasaqo waay ruuxaasi waa faasiq faasiqna warkiisa lama qaato faasiq warkiisa lama qaato yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu marba hadduu shaqadaa ka shaqeeyo dadka isku diro wararka u kala gudbiyo waa faasiq faasiqna warkiisa inaad rumaysato maaha markuu kuu keeno adiga laftaadaa la rabaa inaad ilaahay yani waxway ka baq tidhaahdo warkiisana aadan rumaynin waxbana aadan sii baadhin kana yaxyaxsiiso haddaadan yani la marxabaynin oo aadan laba qaadinba oo tidhahdo warri waad ibtilaysan tahay ilaahay ka baqaa tira wuu isku yaxyax maanta kadibna war kuu keeni maayo jidkiisu waan kaa xidhmay laakiin marka intaad dhegeysato aad tiraado ma jirtaa ma saasa alalaha ninkaa waayahanba waa imaaganaa adoorbood waayahanba waa la sheegahaya inuu imaaganaa laakiin bal warka waa hubinahaya bas jid buu kaa dhigtay soomaa berrina sidoo kaleeto war kale kuu keeni saa dambena weriyuud kuu noqoni jid buu kaa furtay marka adigiina itilowday marka marka waxaa la doonayaa ka noocaasoo kale dadka dhaqankaasoo kale leh eridda in laga xidho oo ilaahay muxuu ahaay muxuu waaniyo lawaaniyo u baahay waa mufsidiin waay ayib haddana waad sii kala baran yihiinoo dadka dadka caadigaa ah warka u kala qaaday waxaa ka sii khatarsan dadka dadka ahlulcilmiga warka u kala qaado isku dira dad dalabatul cilmioo noocaasaana jiraba sheekh hibel hadal ka qaado oo sheekh kale u geeyo oo cajal ka duubo oo kaa kale u geeyo oo kan ka soo qaado oo kan u keeno wadaadadii qoortooda isla galeen wiilal yaryar baa u kala dabqaaday qoladaasi waa ka dambi wen kuwa dadweynaha caadiga warka u kala qaadaya saas waana qayb dalabatul ka mid oo ah, muxuu ahay shaqo ka dhigtay waxaas oo ay u tahay shaqo u tahay وعن أنس رضي الله عنه قال وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحوري من كف روحي الريبة غضبه عربيس كف الله الله الريبة عنه حقيسة عذابه عذاب كيسو كالريبة روحي عربيس الريبة عليوة والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس أخرجه وحا صوصاري الطوراني وصوصاري في الأوسط أي خصوصاري طيب wakadalika abu yacla iyo bayhaqi bay soo saaray fi shucab lafdigan hadda meesha inoo yaalla lafdigan abaraani ma soo saarin lafdiga abaraani uu soo saaray fi sagiir walawsat buu labadaba ku saaray wuxuu ahaa laa yabluqu alcabdu xaqiiqata aliimaani xataa yakhzina min lisaanihi adoonku Eh, iimaanka xaqiiqadiisa ma gaadho ilaa uu carabkiisa uu muxuu ahaayey eh, khasnada geliyo oo sida lacagta khasnada loo geliyo kale khasnada u geliyo lafdigaasi marka tabaranisaa kuma warinin laakiin waxaa soo saaray abu yacla iyo bayhaqi baa kusoo saaray fi shucab lafdi intan ka dheer bayna ku warinayaan oo waxa weeye nabigu wuxu uri sal alay wasalam man akhada lisaanahu satara allahu cawratahu eh, yani man khazina carabkiisa ruuxii istoorka geliya ilaahay cawradiisu astura yani khasnada geliye waay adiga markay aad is shilimadu yayna kaa fakanin soo intaad istoor gelisa kuma xidhin carabkuna istoorka in lagu xidhu u baahanya ah, saasman khasnada in la geliyo buu baahanya ruuxii carabkiisa khasnada geliya cawradiisa allah astura waman kafa qadabahu kafa allahu canhu cadaabahu ruuxii cadhadiisa reebana ilaahay cadaabkiisu ka reebaa waman ictadara ila allah qabila allahu minhu cudrahu ruuxii ilaahay u cudurdaarsana ilaahay cudurdaarka waa ka aqbala sidaas isagoo dheer bay qolyahaasi warinayaan xadiidku laba gooraba alfaadiisoo dhan waa daciif sanadkiisuna waa daciif jiddan lianna waxaa ku jira nin la yidhaahdo arabiic ibnu sulaym alkuufi oo daciifa ku jira waxaa kaloo ku jira sheekiisa oo isaga la yidhahdo abu cumar mawla anas oo isagana majhuul ah oon la garanayn saas daraaddeed ba abu xaatim araazi wuxuu yihi xadiidun munkar ayb ibnu kaiirna sidoo kale wuxuu leeyahay xadiidun hariib wa isnaadihi nadar dacfi baa ku jira haytamina sidoo kaleeto ninkaasuu ku daciifiyey xadiidkani marka xadiid sugan ma ah ayb walahu waxaa u sugnaaday xadiidka shaahidun baa u sugnaaday xadiid kaleo markhaati ah oo u markhaati kacayo min xadiidi ibni cumara cinda bni abidunya buuna ku sugnaaday ibni abidunya baa wuxuu kusoo saaray fii kitaabi samti wa aadaabi lisaan kitaabkaasuu ku wariyey lafdiga uu kusoo saarayna waa kii hadda aan akrinaynay mid u yara dhow ah shaahidkaasi oo xadiidka cabdulaahi bni cumara markuu yahay ibn abi dunya soo saaray isaguna waa daciif waxaa ku jira in la yidhaahdo hishaam ibnu ibraahim oo isaguna majhuul ah ayb saas daraadeed imaamu siyuuti xadiidka markuu ku keenay jaamicu sakiirka wuxuu ishaaray inuu daciif yahay sheekh albaani baa sidoo kale daciifu jaamicu sakiirka ku daciifiyey walow ciraaqi sanadkiisa haba taxsiiniye xadiidku marka waa daciif shaahidkiisuna waa daciif kaa horena waa daciif ma sugnaa laakiin macnaha uu ku tusayo oo cadhada reebiddeeda ah cadhada in la reebo ruuxu markuu cadhowdo cadhada cishid waa soo marnay sooma qur-aankuna de waa tilmaamaya waalkaadimiina alkayda waalcaafina can innaas wacan ibibakr abi bakr sidiiq radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu sal lay slam rasuulku wuxuu yihi laa yadulu ma galo aljannata jannada ma galo laa yadkhulu ma galo aljannata jannada khabun mid dadka khadeeca alkhabu huwa alkhadaac alkhadaac waa ruuxa khadiicida badan ah, lastu bilkhabi khibina waa la yidhahda wala alkhabu yasdacunii khaain ma ihi dadka khadeeca khaa'inkuna ima khadeeco aniga taas maana khabiga ninkaa taagay laa yadkhulu ljannata ma galo khabun ay khadac mid khadeecid badan oo dadka khadeeca walaa bakiilun bakiilna ma galo ruux bakayl ah oo macnaha wixii la rabay waajibka ku ah inuu bixiyo ku far adaygayo walaa sayiu lmalakati gacanku hayntiisa iyo lahaanshihiisu miday xun tahayna jannada ma galo almalaka waxaa la yidhahdaa waa milkinta waay malaka wixii uu leeyahay ee uu gacanta ku hayo ruuxa si xun ula dhaqmaa sayiulmalaka la yidhahda maalan addoommuu hayaa addoommadii buu si xun ula dhaqmaa wuu dhibaa waxayna keri karin buu saaraa muxuu ahay xuquuqday lahaayeen ma siiyo caruurtii dumarkii sayiu malaka ruuxaasadia wixii isaga hoostiisa imaanaya mas-uuliyadiisa imaanayay yuusixun ula dhaqmaa oo si shareecada khilaafsana kaana jannada magalo akhrajahu waxaa wariyey atirmidiyu baa soo saaray wafaraqahu ah, meesha ka tegay xaafidku inuu yidhaahdo akhrajahu tirmidiyu wa xasan saas maana xadiidun xasanun buu yidhi wafaraqahu xadiidka wuu kala geeyey ninka la yidhaahdo tirmidi markuu soo saaray faraqahu wuu kala geeyeyo laba qaybood buu ku kala wariyey faraqahu wuxuu ku kala geeyey xadiiayni laba xadii buu ku kala geeyey laba xadiid ahaan buu ku kala wariyey wa fii isnaadihi sanadkiisana dacfun baa ku sugan waa sax weye oo sanadkiisu waa daciif sidaasuuna xadiidku daciif ku yahay lianna waxaa ku jira sanadkiisa nin la yidhahdo farqad ibnu yacquub asabakhi farqad ibnu yacquub asabakhi baa ku jira oo daciif ah layin alxadiid kafiir lkhata buu ku tilmaamay xaafid saduuqun caabid laakinahu layin alxadiid kafiir lkhata nin gaf badan buu ahaayo waa daciif sanadkiisa marka dacfigaasa ku jira muxuu ka wadaa wa faraqahu xadiiayni muxuu ka wadaa wuxuu ka wadaa tirmidi xadiiska markuu soo saaray asagoo sidan isu wada wata muusan hal meel ku keenine qayb ka midana wuu xadiis ahaan buu u wariyey qayb kalena xadiis kaluu ku wariyey saasuu kala qaaday macnaha oo maalan isaga iyo ibn maajahba way soo saareen lafdiga ah laa yadkulu ljannata sayi'u lmalaka qaybtaa gooni buu u wariyey Ah, ruuxa milkiintiisa iyo gacanku hayntiisu xun tahay janno ma galo marna wuxuu ku wariyey isaga keligii ibn maaja ha la socolin laa yadkhulu ljannata khabun walaa mannaanun walaa bakiil marka waa lafdi kale sooma laakiin hadda xadiidku wuu iswataa xaafidkaas sidaa isu saaray laakiin kulli waa xadiidu anas laakiin tirmidi markuu warinayey sidaasuu u kala wariyo laba xadiis ahaanbuu u kala qaaday ayb labadaba wuxuu ku wareegayaa ninka aan sheegnay daciifkee farqad ah saas daraaddeed xadiidka waxaa daciifiyey axmed ibn xambal alimaam axmed ibn cadi fi lkaamil sheekh albani fi daciif maajah iyo tirmidi ayuu isaguna ku daciifinaya xadiidkan isagana ma sugnaa wuxuuna faa-iideyn lahaa hadduu sugnaan lahaa inayna khadiiciddu ballaaleen qur-aanka iyo sunnadaa ku tusay bakhaylnimaduun inaysan ballaaleen qur-aanka iyo sunnadaa ku tusay ruuxa waxaa gacantiisa ku jira inuu si xun ula dhaqmo inaysan bannaanayn qur-aankiiyo sunnadu waa kutusay intan qur-aankii sunnada kutusay laakiin inaan jannada lagu gelaynin oo arrimahaasi ruuxa ku tilmaamo uusan jannada gelaynin taasaa u baahan daliil sugan u baahan ayib wacan ibni cabbaasin radi allahu canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasulu llahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu ihi man tasamaca ruuxii dhegaysta oo u dhaghaarixiya xadiisa qowmin dad sheekadooda dad sheekaysanaya sheekadoodiibuu dhegta u dhigay tasamaca wa fii riwaayatin man istamaca ruuxii dhegaysta xadiisa qowmin dad sheekadooda walxaal hum iyagu lahu isaga kaarihuuna kuwo kahanaya ay yihiin dhegaysigiisana ayna aynan rabinoy kahanayaanoo dhibsanayaan subba waa la shubi fii udunayhi labadiisa dhego dhexdooda waxaa lagu shubayaa alanuku rasaas la balaaliyey yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada yacni wuxuu ka wadaa anuga alrasaasu buu ka wadaa yani muxuu ahaaye macdantan yani birta ah ee la balaaliyey macnaha akhrajahu waxaa soo saaray albukhaariyu bukhaari baa soo saaray ayb xadiidku marka wuxuu faa inuu ruuxu uu ilaashado dhegihiisa ina asamca waalbasara waalfu'aada kullu ulaaika kaana canhu mas-uula soo maaha yani aragga iyo maqalka iyo qalbiga kulligood waa kuwo laysweydiin doono wa ilahay markaad u tagto tabaaraka watacala wuu ku weydiin marka dhegta waxaa la rabaa in laga ilaaliyo dhagaysiga wixii aan la ogolayn maxaa ka mid a dad aan rabin sheekadooda in la dhagaysto inaad u dheg raariciso waa xaaraam saasmaann dadka way qarsanayaan goonibay ula baxeen inaad marka dhegaysato warkoodii ka dhegaysato lama rabo ayb cuquubadaasaa marka ka dhalanaysa fi ladab lmufrad waxaa ku sugan oo imaam bukhaari can saciid ibni maqburina laga warinaya wuxuu yidhi cabdullaahi bnu cumar baan soo maray wa macahu rajulun yataxadas ah, isagoo nin la taagan yahay ninkaasoo la sheekaysanaya isagii nin baa wada sheekaysanaya faqumtu ilayhimaa falaqama sadrii waan isla soo taagay buuri markaasuu intuu laabta iga dharbaaxay wuxuu yidhi buuri idaa wajadta snayni yataxadataan haddaad hesho laba ruux oo sheekaysanaya falaa taqum macahumaa xataa tasta'dinhumaa hala istaagi ilaa aada idan weydiisato lanna labada ruux waxay gooni ugu istaagaan war baa u socda sooma adiguna dalaq waa iska soo dhex gashay ah, warkoodii baad dhegeysan marka waxaa la mida intuu kaa ag dhowaado sida isagoo sirdoon oo kale buu agtaada soo istaagahay ama ah, wuu ku ag fadhiisan waxaagii oo dhan waa dhegaysanaya waryaa kuu ogolaaday adiga ah, waa khalad haddaadan aragta dad gooni isula baxay macnaheedu waxay waxbay qarsanayaan xadiis baaba nabiga ka sugan sal ly aslam uu leeyahay ruuxu markuu sheekaynayo hadduu dhinacyaha fiirfiiriyo wuxuu ku hadlayo waa sir xataa hadduusan ku dhihin wasir baan haystaa iga tag haddaa wad aragta isagoo dhinacyaha iska fiirfiirinahaya warkiisu waa u qarsoon yahay ha ka dhegaysanin saas marka dhegta in la xifdiyaa la rabaa oo laga xifdiya waxyaalaha noocaas oo kale laga xifdiyo sidoo kaleeto maxaarimtu shareecadu ay diiday oo heesaha iyo eh, muusika iyo waxyaalaha dhegta ku dhaceen fiicnayn iyo waxyaalaha noocaasoo kale in dhegta laga ilaaliyo leanna xubinkani dhegta iyo indhaha iyo jirka eh, intiisa kale iyo wixii soo gaadho uu dareemo markaaba qalbigu u gudbiyaa markaaba yani wuxuu siinayaa muxuu ahaayey qalbiguu siinayaa qalbiga markuu siiyana qalbigii waa wasakhoobaya saas macanaa marka dhegta iyo indhaha iyo waa manaafida qalbiga wax u gudbiyo waay haddii dhegtii iyo indhihii iyo wax wanaagsan ay ku dhacaan qalbigii wanaag bay ku saamaynayaan haddii dhegtii iyo indhihii iyo meelihii duleelay xumaani ka timaadana qalbigii way saqoobaya marka qalbigaaga ilaasho waay qalbigaaga ilaasho meelaha ilaal waxaa kala gedisan marka atasamuc iyo wasamaac ah, dhegaysiga iyo inuu dhagtaada kusoo dhaco waa kala duwan tahay dhegaysiga waxaa laga wadaa inaad u qasado dhegaysiga taasaa dembi ah laakiin adoo iska socda hadduu dhagtaada ku soo dhaco dhagaysigiisana aadan u qastinoo dhowdhowdiisa uunu dhegti kaaga soo dhacayo taas samaac baa la yidhaahdaa inaad u qasado mooye dembi kama yimaado jidkaasaad maraysaa muusig baa daaran heesaa daaran dhagahay kaa garaacaya laakiin adigu inaad dhegeysato kumaadan talagelin mana rabtid dhegtaada uu ku dhacayo waxba kaasoo gaari maayo haddaad waxba ka qaban karin haasatan man laakiin ta laga hadlayo waa dhegaysiga inaad adigu u qasado inaad dhegaysato taasaa dambi ah an anas radi allahu canhu qaala wuxu hi qaala rasul lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yihi tuuba geed janno ama wanaag labada waa la yidhahda lakiin xadiis baa jira fii saxiix ijaami sagiir sheekhu uu ku keenay kuna sugay sheekh albani oo dhahaya tuuba shajaratun fi ljanna tuubaadu waa geed jannada ku taala oo tilmaamo khaasale tuubaa geed janno liman cid bay u sugnaatay shaqalahu ay mashquulisay caybuhu ceebtiisii can cuyuubi innaasi dadka ceebahooda ay ka mashquulisay geed janno waxaa iska leh ruux ceebtiisu ay ka mashquulisay dadka kale ceebahooda tiisiibaaba ka badbadato uu ka dhammaan laay akhrajahu waxaa soo saaray albuhaariyu albazaaru baa soo saarade akhrajahu albazaaru biisnaadin buu ku soo saaray xasanin oo xasan ah ayb biisnaadin xasanintaasi muxuu ahaayey sax ma xadiidka sanadkiisa waa daciif sanadkiisa waa daciif bal culimmada qaarkood waxayba ku tirinayaan inuu mawduuc yahay ibnu manda wuxuu leeyahay sanaduhu daciif shawkaanina wuxuu soo guuriyey oo ka guuriyey alamiir sancaani wuxuu ka guuriyey inuu yidhi mawduuc xadiidkani waaba xadiis nabigu lagu been abuurtay ayb ibnu cabdilbar isagu wuxuu leeyahay nin kale oo rajul masri la yidhaahdo xadiiskiisa isagu oo suxbadiisa laisku khilaafsan yahay yuu taxsiininaya oo wuxuu leeyahay waa xasan ayib xadiidku shawaahid buu leeyahay dhammaanteed aan sugnaynoo wada daciif ah sida uu leeyahay alxaafid alciraaqi caleyh raxmatullah ayib xadiiskani marka waa daciif duuba quuba liman shaqalahu caybuhu can cuyuubi innaas laakiin macnaha uu ka hadlayo waa sax macnaha uu ka hadlayo waa sax oo waxaa la rabaa ruuxu markuu intuu dadka ceebahooda iyo dadka imanaantooda iyo meelaha ay xoogaa ay kaleeyihiin leeyihiin khalalka intaad isku mashquulin lahayd taada inaad isku mashquulisaan qabaa taada haddaad aragto tii dadka way kaaga filan tahay laakiin ibni aadanka dabeicaddiisu waxay tahay ceebkiisu si kastay u weyn tahay ma arko laakiin dadka kale ceebahoodu arkaa ah, xadiid baa jira sheekh albani meelaha qaarkoodna uu ku saxiixiyey meelaha qaarkoodna waxoogaa uu leeyahay waa mawquuf oo dhahaya yubsiru axadukum alqadaa fii cayni akhiihi midkiin wuxuu arkayaa qoridaafka walaalkii ishiisa ku jira qadaaga waxaa la yidhahdaa waa qashinka isha gala marka qoridaaf yar qashin yaroo walaalkaa ishiisa ku jirana waad aragtaa wayansa ljidca fii nafsihi aw fii caynihi dogob weyn iyo qori weyn oo ishaada ku jirana ma aragt qashin yar oo walaalkaa ishiisa ku jirana waa kuu muuqdaa waa meeshay soomaalidu idhahdo maroodigu takarta saaran ma arko laakiin ka kale takarta saaran buu arkaa yani waxa wey ceebtaadu kuma muuqato sida qaarisa biniaadamka dadka ceebtooda garta way yaryihiin saas daraaddeed haddaad aragto ruux ku sallidan uun dadka ceebahooda wax ka caydooda aflagaadayntooda duridooda tiisii baa la tusin haddii taada lagu tusi lahaa waaba kugu filaan lahayd markaas tidhaada ka wax ka sheeg se adigii baaba ku samayn waabad yaxiixi soomaa waa yaxiixi laakiin mushkilada weyna ku haysata ceebtaadii baa kaa qarsoontay sidaasuu macana waa markaasi waa halis waana midda uu ku imaanaysa xadiidkii nabigu yuri sal ly aslam man qaala halaka annaasu fahuwa huwa ahlakuhum ruuxuu yidhaahda dadkii way halaagsameen wax soo haray ma jiro aniga mooye wey macna dadkii waa baaday isagaa ugu halaag badan buu nebigu yuri sal lay slam isagaa ugu halaag badan aduu iska bilow horta aduu taaba arag dadku hadday halaagsameen adna halaagsanta maxaa iskaga soo reebi maxaa iska soo reebi haddaad sidaas tahay adaa ugu halaag badanoo waxaad ugu halaag badan tahay cudur waxaa ku haya la yidhaahdo alcujbu ismahabin wax la yidhahdo waan cudur khatar ah, marba haddii dadka kalena aad daba socoto oo dadka ceebahooda kuu muuqdaan adiguna aad isu aragto ceebka saliim ood isla ammaanan tahay waxaad qabtaa cudur la yidhaahdo alcujbu ismahabin oo khatar ah oo nebigu midkuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddaydaan dambaabi lahayn waxaan idinka baqi lahaa dembi dunuubtada ka weyn wax dembigaba ka weyn baan idinka baqi lahaa oo muxuu yahay alcujbu buu nabi sal sl alcujbu alcujbu waa ruuxu inuu iscajabiyo dunuubtoo dhan ka wada weyn maxaa yeelay waa nooc kibir iyo isla weynan ah iyo ruuxaan iskaba warhayninba aduu ruux muxuu ahaay isagu isku maqanoo isagu wax ismoodhayo un is ammaanahayo isagu un isku makan ataa aligiisaa si ka yimi ataa aligiisa wa hadduu wax garanayo isagaa isgaran laha hadduu wax garanayo isagaa isgaran laha kaasaa marka la diidan yahayo ceebtaadu inay ku mashquulisaa la doonayaa dadka ceebahooda ay kaa mashquuliso oo is aragto adugu saas maa وعن بن cمر رضي الله عنهma qال وxu قال رsuل الh صل يه sم rsulku wuxuu yihi maن تacاaظma ruuxii isla weynaada fii nafsihi naftiisa dhexdeeda oo takabur iyo isla weynan iyo qab uu galo oo wakhtaala xaraga kibra wakhtaala xaraga kibra fii mishyatii qaab socodkiisana xaraga kibir ku socda laqiya allaha alla ayuu la kulmaa wa huwa isaga oo alle calayhi korkiisa qadbaanu midoo cadhaysan ah laqiya allaha alluu la kulmaa walxaal huwa alle calayhi korkiisa qadbaanu mid u cadhaysan uu yahay akhraja waxaa soo saaray alxaakimu wa rijaaluhu rijaashiisuna iqaat waa rag lagu kalsoon yahay xaakim baa sidoo kale saxiixiyey xaakim waa saxiixiyey xadiidka markuu soo saaray calaa sharti bukhaari wa muslim buu ku saxiixiyey dahbi baa laakiin istidraagayo wuxuu yidhi waa saxiixun calaa sharti muslim sharti bukhaari maa labadoodaba waxaa istidraagoo tacaqub ku sameeyo ka daba tegay sheekh albaaniya wuxuu yidhi calaa sharihimana saxiix kuma ah calaa shari muslimna saxiix kuma ah calaa shari bukhaari buu saxiix ku yahay ayib fii saxiixi adabi mufrad buu sidoo kale ku saxiixinaya hadalkaana wuxuu ku leeyahay hore fi silsila saxiixa marka xadiisku xadiis sugan weye xadiisku xadiis sugan weye wuxuu kutusayaa marka ruuxa isla weynanku ku jiro qaab dhaqankiisana kibir kibir u dhaqma isla weynan u dhaqmo markuu socdo markuu hadlayo markuu tasarufayo nooc isla weynan u dhaqmo iyo kibir maalinta qiyaamada ilaahay u cadhaysan buu u tagaa leesh leanna iskibirka iyo isla weynanka ilaahay baa iskale hawl ilaahay wey hawl addoommo ma ah alkibriyaau izaarii waalcadamatu ridaa'i kibirka iyo weynidu midna muxuu ahaayey waa hoos guntigaygii midna waa go-aygii bimacnaa anay khaasi yihiin way rabbi leeyahy tabaaraka wa tacala anaa iskale ruuxii igu qabsadona naartan ku ridi buu alla yidhi tabaaraka wa marka waxba haysla weynaanna iska tagfiirso haddaad waxoogaa kursi ku fadhido waxba hays isweyneynin kursigu macno weyn ma leh dadka waxba lama dhaandin haddaad waxoogaa xoola a leedahay waxba yaynu ku kharibin iska tartiibso dadkaa ubaad ka mid tahay haddaad waxoogaa cilmi aqoon leedahay yayna kibir iyo islaweyna kugu xambaarin iska tartiibso tacaabulku waa khatar inta badanna waxaa gala dadka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuun uu ku fadilay inkastoo ruuxu isagoo sabab uu ku kibraba allahin haddana uu iska kibri karo waana midka nabigu sheegay sal ly wasalam saddexda aan ilaahay u naxrifin uusan fiirininna wuxuu ku daray caail mustakbir ah caail mustakbir ruux caydoo haddana kibraani ah oo dakan xoolaha haysta wax kibriyaaba meesha yaallee laakiin ninkaagan caydh ahu maxaa ku kibrinahayo waa sooma caail mustakbir ah marka sabab ma jirto laakiin khubku fii nafsihi waa xumaan naftiisa ku jirtuu la kibriyaa man tacaabudkaasi marka lama ogolay ikhtiyaalka fi lmashi markaad socotana waa inaad dhexdhexaysato mashiga caadiga ah socodka caadiga ilaahay kuu dhaliyo tartiib isaga soco lann qur-aanka waa ka rabbi ku sheegay tabaaraka wa muxuu ahaayey haddaad si kasta isu qaadqaado inaadan dhulkana jeexi karin buurahana gaari karin soma walaa tamshi fi lardi maraxan inaka lan takhriqa alarda walan tabluqa aljibaala tuulan si kasta haddaad isu qaadqaado ood faraha faraha lugaha farahooda ku socoto buurahana dherer ku gaari mayso dhulkana ma dilaacin karto soma hebelkii hebel ahaaye ina hebel ahaa ee miskiinka ah unbaa tahay soma marka waxba qaadqaadin iska tartiibso qadarkaagii qiyaastaada garo sidaas way macana ayib sifaat allah tabaaraka watacala khasaa'istiisana ha gelin inaad isliiddaan la doonaya caadatanna dadka kibriyaaniyiinta iskibriya allah tabaaraka wa waa liidaa dadka isliido hoos isu dhigana allah baa kor u qaada tabaaraka wa tacala waa sunno ilah malag baa jira ilaahay soo diro yidhaahda addoommadayda kii hoos isu dhigana kor u qaad magaciisa iyo sharafkiisa iyo qiimihiisa kor u qaad kii iskibriyana ku dhufo dhulka saas daraaddeed dadka khayr kalehoo dhan dadka wanwanaagsan o dhan kibraaniga ma jecla soma waa ruuxaan qiimo lahayn kibraaniga saas weyaan ayb an sahl bni sacdin bal waxaa sugan nebigu inu sal ly waslam laa yadkhulu ljannata man kana fii qalbihi mihqaalu daratin min kibrin jannada geli maayo wax yar oo aad u yaroo kibira qalbigiisa ciday ku jirto can sahl bni sacd bni saacidi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi alcajalatu degdegu min ashaytaani shaytaankuu ka ahaaday akhrajahu waxaa soo saaray atirmidiyu tirmidi baa soo saaray wa qaala wuxuuna yidhi xasanun ayb xasanunkaa miyuu idiin qoraya ya nusqada aniga aan haye tirmidi xasanunkaas kuma taallo tirmidi xadiiska markuu soo saaray xasanun muusan dhihin laakiin waxaa saan horeyba u sheegnay tirmidi nusakhiisu aad bay isu khilaafaan sidaas daraaddeed xaafid bin xajar waxaa dhici karta nusqaduu hayay inay sidaasi ku taallay wa qaala xasanun ayb xadiidka lafdigiisu waxa weeyaan alanaatu min allah waalcajalatu min ashaytaan kaadsiyoonida iyo tartiibsigu xagga allay ka ahaatay degdeguna shayaan buu ka ahaaday xadiiku waa xadii daciifo sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo cabdulmuhaymin ibnu cabaas ibnu sahl ibnu sacdin isaacidi cabdulmuhaymin ibnu cabaas oo daciifa ku jira sidaas darteed buu sheekh albani caleh raxmatullah xadiiska u daciifiye xadiis furan maa ayib yani tirmidina xasan ma buu yidhi hariibku waa manaa daciif buu sida aalibka tirmidi hadduu xadiiska qariib keliya waxay ka dhigan tahay daciifoo kale ka dhigan tahay sida haalibka mustalaxiisa culimadu markay taxliiliyeen sida laga bartay ama laga ogaaday an caaishaa radi allahu canha qaalad waxay tiri marka cajalada degdegu degdegu marna wuxuu noqdaa wanaag marna wuxuu noqdaa xumaan markaad u degdegayso camal aakharo iyo shay degdega mudan khayr buu noqdaa markaad meel aan degdeg ayna ahaynoo in la kaagsadoo la tartiibsado ay ahayd markaad degdegtana shayaan bay ka ahaatay saasman marka ictibaaraad eh, wa an caiha radi allahu canha qaalad waxay tiri qaala rasul lah sal lay slam rasuulku wuxuu yihi ashumu baasku suuu khuluqi akhlaaq xumada waay akhlaaqda xumaanteeda ayaa baas ah shumigu waa dibulyumni akhraja waxaa soo saaray axmedu axmed baa soo saaray wakadalika tabaraani baa filawsat ku wariyey wa fii isnaadii sanadkiisana waxaa ku sugan buu ihi xaafidku dacfun baa ku sugan sanadkiisu waa aciif xadiikuna waa aciif waxaana ku jira nin la yidhaahdo abubakr ibnu cabdillaah ibn abi maryam alkhasaani ayaa ku jira abubakr ibn cabdillaah oo daciifa ku jira biaciifa ayuu sheekh albani ku daciifiyey shaahid kaluu leeyahay oo jaabir laga wariyo isaguna daciif ma sugna marka xadiidkani ayib waxaana laga wada macnihiisu waxa weeye ashumu shumigu waa baaska waay baaska yani waxa weyaan sharka iyo xumaanta waay waxay ku idishay ku jirtaa suucu lkhuluq akhlaaq xumada wacan abi darda radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasul sal lay slam rsulku wuxuu yihi ina allacaaniina kuwa lacanadida badan oo wax ka sheegiyo lacnadida badan dadka aada u lacnada ama muxuu ahay makhluuqa aada u lacnada laa yakuunuuna ma ahaanayaan shufacaaa kuwa ergeeya walaa shuhadaaa kuwa markhaati furana ma noqonayaan yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada akhrajahu waxaa soo saaray muslimun muslim baa soo saaray dadka afkooda lacnadu ku badan tahay muxuu ahaayey laba arimoodba ilaahay waa ka qadinaya waa ka xirmaaninaya maalinta qiyaamada waa mide eh, dadka ergeynaya muminiinta ergeynaya ka mid noqon maayaan ergad macnaa shafaacada ila waxa weye dadka eh, rususha iyo ambiyada iyo dadka saalixiinta iyo muminiinta guud iyo maalinta qiyaamada way shafeeci doonaan way ergeyn doonaan oo ilaahay baa ku maamuusi doona inay shafeecaan inay dad walaalahooda u shafeecaan dad qaraabadooda u shafeecaan ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala ku maamuusi doonaa dadka ay u shafeecayaanna de waa dad ilaahay raalli ka noqday inay shafeecaanna ilaahay baa u idmay sida qur-aanku tilmaamaya shafaacada noocaasa ruuxa adduunka intuu joogo lacnada afkiisa lacnada ay ka socoto wax lacnada oo lacnada badan shafaacada waa ka qabaya irkadiisu ilahay agtiisa socon mayso waa o qodobka labaad ee ayna noqon doonin waxa weye dadka lacnada badani shuhadana ma noqdaan shuhadadaasi dhowr macnay culimmadu ku sheegaan mid waxay yidhaahdaan maalinta qiyaamada marka la tago ummadda islaamku waxay ku markhaati kici doontaa ama u markhaati kici doontaa ummadihii hore iyo rusushoodii soma sida qur-aanku sheegay ah, wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaa cala annaas ambiyadii kaliya ummadahoodii marka la keeno ayaa rusushii wuxuu leeyahay rabbi tabaaraka wa tacaala ma gaadhsiiseen fariintan idiinsii dhiibay ummaddan idinku sii dhiibay ma gaadhsiiseen rusushii waxay leedahay rabbi waa gaadhsiinay waa geynay ummadihii way inkirayaan waxay leeyihin may soo gaadhsiin allah tabaaraka wa tacala wuxuu leeyahy rusushii yaa markhaati idinka ah inaad gaadhsiiseen waxaan idiinsii dhiibay caddayn ma haysaan yaa idiin markhaati furay markaase waxay leeyihin muxammadun wa ummatuhu nebi maxamed iyo ummadiisaa markhaati noo ah markaasaa nebiga iyo ummadiisu ay markhaati kacaysaa inay rusushu gaadhsiiyeen ummadahoodii fariintii loo sii dhiibay oo annaga markhaatiga aan furayna ma annagaa goobjoogayn xageen ka qaadan ya miyaan la jeednay rususha iyo nebiya iyo ummadooda marka wax isu sheegahayeen maya laakiin markhaatigaan furayno rabbi hadalkiisi iyo sheegiddiisi baan ku furaynaa sooma allah baa qur-aanka noogu sheegoo hadalkiisa noogu sheegay inay rusushii gaadhsiiyeen fariintii annaga taasaan marka ku markhaati furayna markhaati furka marka ummadda nebi maxamed ay markhaati furayso kani ka qayb ka qaybgeli maayo lacaanka lacnada badan waa laga qabina qaac ka tag baa adiga adiga markhaati ma geshid baa laleeyahay ha markhaati ma geshid maxaa yeelay dee maba iskaahishidba waa laga saari sidaa culimada qaar baa odhanaya qaar waxay leeyihiin shuhadada waxaa laga wadaa bimacnaa markhaati adduunka ma galaan laakiin oo yowmalqiyaamatabay meel kale ku tacalujinayaan qol kaleeto waxay leeyihiin shuhadaa waxaa laga wadaa shahiidnimadii allah tabaaraka wa tacaala ma waafajiyo ruuxa aflagaadada badan ee lacnada badan inuu adduunka shahaado ku qaato isaga dartii loo dilo haddii isaga dartii loo dilo uu dhintana shahaadadii qaadan maaye laga aqbali maayo shahaadadiisa goobtii dagaalkuu ku dhintay furintuu ku dhintay gaalo gacanteed buu ku dhintay waa lu yaa lagu dilay haddana maca daalika shahiid ma aha muxuu shahiid u noqon waayo mid lacnad badanoo aflagaado badan buu ah saasman leanna markaad jihaadayso ood furinta ku jirto ood islaamka u nusraynayso xadiis baa sugan haddaadan is ilaalinin oo afkaagiiyo adinkaagaba aadan ilaalinin kafaaf xataa la noqon maysa adaa daalac lagu raacan doonaa inaad shahiidnimo iyo waxeeda qaadato iskaba dhaafe adaa daalac lagu raacan doonaa marka culimada qaarkood waxay walaa shuhadaa shahiid ma noqdaan lagamana aqbalo shahaadadooda bacdu ahli halkaasay marinayaan wuxuu kutusayaa xadiidku khatarta ay leedahay marka lacnadu iyo aflagaadada iyo dadka wax kasheegidooda iyo leanna wax weeyaan carabkan waa imtixaan carabkan haddaadan iska qabanin waa ka nabigu uri sal ly wasalam aktaru maa yudkhilu nnaasa annaar alfamu walfarju bu nabig sal l slam carabka marka kufa calayka ada way mana iska celi iska qabo haddaad doonayso ilaha agtiisa wanaag ka doonaysa masha allah وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وxuu قال رsuل الlah sl ه لي وسلم rasuulku wuxuu yihi man cayara ruuxii ceebeeya akhaahu walaalkii ceebeeya bidembin dembi ku ceebeeya lam yamut ma dhinto xataa yacmalahu ilaa uu dembigaa sameeyo walaal lagu ibtileeyo inuu isaguna sameeyo ma dhinto macnaa qoraalkaaga muslimkaa dembi uu galay haddaad ceeb uga dhigtood ku ceebayso ood ku dhaleecayso ood fadeexayso waxaa lagugu ciqaabayaa in aadan dhimanin adiga laftaada ilaa dembigii aad ku ibtilowday oo lagu geliyo shaytaan iyo naf lagugu sallilo akhraja waxaa soo saaray atirmidiyu baa soo saaray waxasanahu wuuna taxsiiniyey wa sanaduhu xadiidka sanadkiisuna munqaicun waa mid kala go-an xadiidku waa daciif laba ciluuna qabaa oo daciif leeyahay laba cilo sababtood buu daciif leeyahay midda koowaad weeyaane sida xaafidku uu sheegay waa munqaic oo taabiciga xadiidka warinaya muusa soo gaarin saxaabiga uu ka warinay midda labaadi waxa weye waxaa ku jira in la yidhahdo muxamed ibnu xusein alhamdani oo isaguna daciif ah bal culimada qaarkood waxay yidhahdeen kadaab u ahaa nin beenaalaad u ahaa saas daraaddeed baa xadiidka alimaam ibnu jawsi wuxuu ku arooriyey fii kitaabihi almawduucaat sheekh albanina sidoo kaleeto fi silsila daciifa wuxuu jasmiyey xadiidku inuu mawduuc yahay xadiidku inuu mawduuc been abuurad inuu yahay oo uusan sugnayn buu isaguna jasmiyey xadiiku marka xadii sugan ma an bahz bni xakiimin radi alahu canhu an abiihi an jadihi an bahzi bni xakiimin can abiihi can jadihi radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam weylun yani bahz ibnu xakiim ibnu mucaawiyat bni xayda waay ayb qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay wasalam wuxuu yihi weylun halaag liladii kiibuu u sugnaaday yuxadiku sheekaynaya oo fayakdibu been sheegaya liyudxika si uu uga qosliyo bihi beentaas sababteeda alqawma dadka si uga qosliyo yacni halaag iyo balaayo waxay ku dhacday cuquubana iska leh ruux sheekaynaya oo been sheegaya qasadkuu beenta ka leeyahayna ay tahay dadka ku dhegaysanaya ka qosli weylun halaag lahu isagu u sugnaaday uma kadibna weylun halaag lahu isagu u sugnaaday ninka halaag balaayadu ku dhacday waa kaas wa akhrajahu waxaa soo saaray ahalaaatu saddexdii baa soo saaray wa isnaaduhu sanadkiisuna qawiyun waa xoog badanya bimacnaa abu daawuud tirmidi iyo iyo nasaa baa soo saaray sanadkiisuna waa xoog badanya tirmidi xadiidka markuu soo saaray kadib wuxuu yihi xadiidun xasan sheekh albani baa ku raaco isaguna taxsiiniyey kama fi saxiix aljaamic asagiir iyo haayat lmaraamka intaba uu ku taxsiininaya xadiidku waa xadiid sugan wuxuuna kutusayaa ruuxu inuu been u sheego dadka ka qosli oo u maadee oo dadka maaweeli sidaa inuu been u sheegaayo waxay sababaysaa in halaag iyo cuquubo rabbi ay ku dhacdo tabaaraka wa halkaa marka waxaa soo gelaya dadka majaajilada iyo maaweelada iyo inta badan ka shaqeeya marar badan eh, muxuu ahaayey masraxiyaadka iyo waxyaalahan jila muxuu ahaayey eh, muxuu ahaayey waxyaalahan dadku ay waktiga isku dhaafiyaan iyo filmada iyo riwaayadaha iyo leanno waxoodoo dhan waa wada been waxay jilayaan iyo waxay sheegayaan iyo kulli waa wada been dantooduna maxay tahay qasadkoodu waa dadku ha qosleen oo ha maadaysteen oo maaweelo ay waqtiga isku dhaafiyaan ha haleen soo saasoo ma ah. halaag iyo balaayaa ku dhacday kuwaas rag bayba shaqo u tahay laakiin rag iyo dumar baaba xirfaddaa intay barteen bayba ku irtisaaqaanoo halkaasaaba risiqu u galayba soo imtixaan weyn ma waxaa soo gelaya dadka sidoo kaleeto inta badan majaalisti iyo meelaha laysugu yimaado ka sheekeeya oo sheekadooda ku xalladeeya beenta si loo qaslo hayguna waa soo gelaya saas maana leanno beenta lagumana kaftamo lagumana ciyaaro beentu waa dambi weyn kaftan iyo ciyaar ma gasho ah, yani waa kii xadiiska nabigaa sal alay wasalam markuu habeenkii la baaloomiyo ah sariyadii waxaan arkay bu nabig sal lay wasalam nin marna afka qalkaa laga jeexaayo qalkaa marka la jeexo ilaa halkaas qadaadka la dilaaciyo ayaa haddana dhinacii kale loo imaanaya markaasaa la jeexaya kan inta la jeexayo kii kalaa sii bogsoonaya markaasa hadda inta loo soo noqdaa la jeexaya ilaa qadaadka laga gaasiiyo sidaasaa lagu wadaya markaasaa idhi buui warkani muxuu ah ninka sidan u ciqaaban muxuu ah waxaa la yidhi buui waa ninkii beenta sheegi jirayo intuu beenta sameeyo oo sheego dadku ka qaadi jireenoo markaasaa aafaaqda iyo jihooyinka iyo caalamka lala kala aadi jiray taas darteed baa loo caqaabay halkaana waxaa gelaya wariyayaasha iyaguna iyaguna beenta wariya oo telefishinada iyo idaacadaha intay fadhiistaan beenta afuufa ayaguna waa qoladaas wey beentu ama wariye noqo ama majaasiliiste noqo ama siyaasi noqo ama wadaad noqo wax alle waxaa doontada noqona maqaamkaa doontada taagno wey baantu ma banaan ciqaab iyo cadaab iyo ihaanaad nabo ilahay agtiisa kala kulmi tabaaraka watacala allahuma saddex goor baa la baneeyey saan horeyba usoo sheegnay mar dagaal baad ku jirtaa alxarbu khudca cadowgaaga aada la dagaalsanta inaad been u sheegto ood sidaas isaga celiso ama ka adkaato kuu banaan talabaadna waxa weye alislaax bayna annaas dadka inaad islaaxiso dadka muslimiinta oo dhibaatadu dhex taalla aada isu keento oo been u kala gudbiso oo tidhaahdo xoogaa been fariin fiicanoo beena u kala qaado ilaa aad kulmiso isu keentood heshiisa maslaxadaas sababteeda iyadana waa la ogolya maslaxada saddexaadi waxa weeyaan waa xadiidu arajuli ninka xaaskiisa uuu sheekaynayo lafdiga xadiiskana wuxuu ahaa iyo haweenka sheekada ay ninkeeda u sheekaynayso ayadoo laftooda waa markii uun dantu kaa maaransii weydo marar badan baa ayna runtu kaa soconayn marar badan bayna runtu soconaynin oo gurigiiba laga yaaba inuu jimo marka maslaxa ku jirto gurigu ha dhisnaado oo muxuu ahaaye taana mar baa looga fasaxa xaalado khaasoo marka lasoo reebay waa ayagana waxaa loo soo reebay maslaxadooda raajica saas maha ayib وعن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال kafaaratu man ruux kafaaradiisa oo ibtabtahu aad xamatay an tastakfira waa inaad dembi dhaaf weydiiso lahu isaga dembi u weydiiso ruuxaad xamatay ood wax ka sheegtay kafaaradiisi iyo dembi waxa weeye inaad ilaaha u dembi dhaaf tiraahdood isagii u ducaysood ilah dembi dhaaf u weydiiso baa waxaa wariyey xadiiskaasi alxaaris ibn abi usaama kaa weydiiyey yaa wariyey bi musnadihi buu ku wariyey biisnaadin buuna ku wariyey daciifin oo daciif ah ayib waa daciif sanadkiisuna waa daciif sanadkiisa waa daciifa waxaa ku jira nin la yidhahdo cambasata bna cabdiraxmaan cambasa ibna cabdiraxmaan alqurashi oo matruuga ku jira culimada qaarkoodna beenbayba ku tuhmeenba saas daraaddeed baa ibnu jawsi xadiidka wuxuu ku arooriyey mawduucaadkiisa shawkaanina wuxuu ku arooriyey fi lfawaa'id almajmuuca oo axaadiista mawduuca uu ugu talagalay waxaa daciifiyey xadiidka alimaam albayhaqi alxaafid alciraaqi alimaam daara shawaahid buuna leeyahay kulligeed daciif xadiidkaasi xadii jira maaha xadii sugan ma aha ruuxii aada xamatay dembidhaafkiisu iyo kasaaradiisu waa inaad ilahay dembidhaaf u weydiiso bal nusuustu waxay ku tusaysaa ilaa aada u tagtood ka xalaashato inaan lagu dhaafayn haddayba sidaas u fududa dee inta dadka la xanto oo lagu xadgudbo unbaa la dhihi lahaa ilaahu hebel u dembi dhaaf waynu iska fudaan lahay sooma ilaah u dambi dhaaf intaaba haddii lagugu dhaafay xaaladu waa fudaan axaadiistu marka xadiiskani ma sugna laakiin xadiistaas waxay tilmaamaysaa sida xadiidka abu hurayra ee bukhaari uu soo saaray man kaana cindahu madlimatun liakhiihi fii cirdihi ruuxii walaalkii dulmiyey oo cirdigiisa iyo sharafkiisa dulmiyey ama uu xuun ka dulmiyey falyataxallal minhu lyowma maanta ha ka xalaashado hau tago wa min qabli an laa yakuuna lahu diinaarun walaa dirham intaysan u ahaanin dirham iyo diinaar in kaana lahu camalun saalixun ukhida minhu maalinkaa dirham iyo diinaar laysuu gudi maayo laakiin camal saalixa haddaad leedahay waa lagaa qaadan qiyaastii aad dulmigii aad gashay xasanada haddaadan lahaynna sayi-aadkiisa inta laga soo qaada korka lagaa saari markaasaa laguu cadaay maalinkaa intaan la gaarin iska xalaasho oo dhiiro waxbaha baqine raganimadaas ku xamatay ragalnimadii dhiiranaantaad ku xamatay ku dhiiro waxaad tidhahdaa warniyo waan ku xantay raalli aho soma culimadu waxay leeyihiin laba xaalo oy suuroobi weyday inaad ka xalaashato waa xaaladda ruuxiiba aadan garanayninba waaba kaa lumayba ruuxii waad dulmiday waad ku xadgudubtay waad xamatay waad aflagaadaysay laakiin kaa lun bini aadankeebu ka ahaa ma garan karti ma ka xalaashan karti markaa sooma xaalad kalena waxa weeye ruuxii haddaad u tagto tidhaahdo warniyo waan ku xantaye ama waan kugu khaldamaye walaalow isaamax mafsado ka weyn baaba ka dhalanba waxaaba dhici karta inuu dhiiggaato sooma waxaaba dhici karta hadduu rooyahay intuu ka sii daro inuuba xaaladdu sii kharibanto markaasoo kale waxay leeyihin qawaacidda shareecada la fiirino shareecadu mafsado mafsado ka weyn laguma raadiyo markaasoo kaleeto u tegi mayside laakiin xaaladaasoo kale culimmada qaarkood waxay yidhahen aasaarna waa kusoo aroortee xaaladaasoo kaleeto ka gaaso ilaahayna dembidhaaf u weydii ilahay dambidhaaf qaab aad tiraahdo muxuu ahay warriyo isaamax ah ma hayso dhigta weyn inuu ka dhashana waad ka baqaysa ama ruuxiiba ma garanaysa ilahay dembidhaaf u weydiiy u ducee markaas xaaladaasay culimada qaarkood ku qaydayan man xadiika hadduu sugnaan lahaana sidaasa lagu jamcin laha wacan caaishaa radi allahu canha qaala waxay tihi qaala rasuulu lahi sal lay aslam rasuulku wuxuu yihi abqadu rijaali ragga midka loogu cadho badan yahay ilallahi alla xaggiisa ah, alla xaggiisa ragga midka loogu cadho badan yaho alla ugu cadho badan yahay waxa weeye alalabdu midka qaloocsanaanta badan wey alkhasimu ee dooda badan ah, muranka badan iyo qajijacda yani waxa alaladu alacwaji waay waa qalloocsan yahoo dariiq kuma socdo garna ma hayo waa laga gar leeyahay dariiqiina ma hayo haddana waa khasim oo ruux gar qaadanaya ma ah khasimku waa shadiid lkhusuuma ruux doodiisa iyo qajijacdiisu aad u adag oon marna loosamayni wa saas maana kaasi ilaahay tabaaraka wa waa nacoye akhraja waxaa soo saaray muslimun muslim camigaasi muslim keliya xadiidka inuu u camiyo xaafidka xogaa qusuura ku jira maxaa yeel xadiidka waxaa soo saaray bukhaariyo muslim saas daraadeed waxa inuu yidhaahdo muttafaqun calayhi inuu yidhahda ayib xadiisku wuxuu kutusayaa ladadka iyo qallocsanaanta iyo muxuu ah khaldanaanta haddana muran adayg iyo qasjacdu la jirto ma fiicna waxaa la rabaa ruuxa muslimka inuu noqdo hayinun layin ruux hayin oo dabacsan khusuumo iyo doodi markay jirtana fujuur aan ku kicin meel aan adadaygu baahnayna aan is-adkaynin haddaad xataa isleedahay waad gar leedahay ha ku kala tegin dadka qaar baa intay markay doodayaanoo gar dhiibanhayaan meesha ugu dambaysa intay gaadhaan baa haddana laga gar heli soo ceeb ma marka iska tartiibso ah, iska tartiibso garta iyo doodda iyo yani inaad iska wadaysana waa fiican tahay waatii xadiiska nabiga sal lay slam guri jannada ku yaalla waxaan u damaanay ruuxii muranka iyo dooda iska daaya xataa haba gar lahaade waadse ka maarmi weyday soo maaha haddaad ka maarmi weydana tartiibsoo ha isku darin inaad qalloocan tahay ood khaldan tahay iyo inaad haddana aada muxuu ahay garmaqaato tahay ood madax adag tahay oo dood adag tahay ood qajjac badan tahay labadaa ha isku darin ilahay tabaaraka watacala dadka tilmaamaha leh waa nacab yahay hada wabilahi towfiiq wasal allahu wasalam cala nabiyina muxamedin wcala alihi wasaxbi wasalam habeenbaba insha allah darsigu wuu jiri doonaa haddii alla sida caadiga ah